الرحمن الرحيم رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العالم أو الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف وهو الرياع العلم الممنوع من الصرف waxa weeye waxaynu ka soo baxnay almunaada baan soo sheegnay <clears throat> munaaduhu inuu yahay ismi bacda ya aw ixdaa khawaatiha <clears throat> dhaca طalaban liiqbaalihi iyadoo la dalbaya iqbaalkiisa munaaduhu waa mansuub xukunkiisu waa in la nasbiyo laakiin taasi waxay ku xidhan tahay aqsaamtiisa oo shantii qaybood aynu soo maray almudaaf <clears throat> washabiih biاlmudaaf wanakira <clears throat> hayru lmaqsuuda iyo nakiradii maqsuudada ahayd iyo almufrad اlcalam shantay qaybood shantaa qaybood saddex ka midii ah waa mucrab toos baa loo nasbiya waa mudaafka iyo shabiih bimudaafkiiyo nakiradii hayru maqsuudadii labada kalena waa mabni waxaa lagu bineeya wixii lagu godi jiray yubna calaa maa yurfacu bih munaadihii baynu halkaa kaga soo baxnay almamnuuc min asarfi baynu ka galaynaa halkan aynu ka bilaabaynaa baab اlmamnuuc min aلصarf almamnuuc min aلصarfi sida lafdigiisa ka muuqata waxaa loo diiday min aلصarf aladi huwa tanwiin sarfiga oo tanwiin ah ayaa laga manciyey ismigan lama tanwiiniye weeye macnihiisu waa mamnuucu min aلصarfi macnihiisu waxa loo diiday tanwiinta loo diiday lama tanwiiniyo <clears throat> waxa kaloo loo diiday oo aan halkan eh, lagu darin oo aan la sheegin la magacaabin laakiin laska garanaya eh, eh, qaacidadana insha allahu tacaala ay culmmadu inoogu sheegi doonaan aljaru bilkasra kasra laguma jiro waa mamnuuc min aljari bilkasra marka laba shay baa laga manciyey laba shay sarfiga oo tanwiinta ah waa laga manciyey sarfiga oo tanwiinta ah waa laga manciyey waxaa kaloo laga manciyey maxay aljaru biاlkasrati in kasra lagu jaro ayaa laga manciyey aljaru biاlkasra waa la jaraa laakiin kasra laguma jaro ismiga almamnuuc min aلصarf wa min aljari biاlkasra qaybuu leeyahay wuxuu u qaybsamaa wax calama wax صifaa iyo waxaan labadaa midna ahayn calamku waa calamku aynu soo qaadanay macrifta ku jiray waa magacii gaarka ahaa ee wax gaara loo bixiyey ama ha noqdo mxuu ahaa ha noqdo magaca insaan bani aadam loo bixiyey sida axmed iyo cumar iyo faatima iyo khadiija waa calam ama ha noqdo magaca magaala loo bixiyey ama buur gaar iyo keligeed loo bixiyey magacii khaaska ahaa ee gaarka ahaa ee wax gaara loo bixiyey ayuu calamku ah qaybta koobaad almamnuuc min asarfigu waa calam calamkaasaa markaa qayba sii yeelanaya waxaa jira calam muanaa alcaalamiya calamnimadii iyo tanii hadday isku yimaadaan ismigu wuxuu noqonaya mamnuuc min asarf maala markaad tidhaahdo markaad tidhaahdo khadiija amaad tidhaahdo caaisha amaad tidhahdo zaynab marka koowaad horta waa calam oo magac gaar marka labaadna waa muanaf taaniih baa ku jira oo magacyadii dumarka labadaa cilo hadday kulmaan ismigu wuxuu noqonayaa mamnuuc min asarf haddii calamnimo iyo taanii ay kulmaan waaya waxa kaloo ka mid ah calam iyo cujma haddii ay kulmaan calamkii hadduu noqdo magacaan carabiga asal ku lahayn magacaan carabi ahayn asalkiisu carabi ahayn haddii uu noqdo maalinsaru noqonay ama mamnuuc min asarf waxaa ka mida ah ibraahim ismaaciil yuusuf yacquub magacyada ambiyada badankooda waa ujma ajambi wey marka ibraahim oo kale waa mamnuuc min asarf lannahu calamu acjamiy waa calam acjami tusaalayaasha halkan sheekhu tusaalahayna siiyeyna waxaa ka mida ah london ayaa ka mida ah. london waa calam calى madiinaةi mucayana eh, fii britaniya oo magaalada eh, ingiriiska ku taalla macaasimadiisa magaceega waana dee eh, waa calam marka koobaad lann magaalo mucayana magaceed weeye marka labaadna waa cajami arabi maaha marka labadaas hadday kulmaan mamnuuc min asarfi bay noqoneen culammadu inta badan waxay soo qaataan ibrahim iyo ismaaciil iyo de carabigii bay ku dhex jiraanba iyagoo calam ajamiya ah, calam aan asalkiisu carabi ahayn ibrahim iyo isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub iyo yuusuf iyo yunus waa wada cajami wey sidaa darteed lama tamwiiniyo magacyadaasi lama tamwiiniyo waxaa ka mid a ah calamka haddii uu calamku noqdo murakab nooca la dhaha tarkiibka masjiga sida xadura mowt xadura mowt waa calam calamun calaa madiina fi lyaman xadura mowt ama mandiqadhan waana murakab lanno xadara iyo mowt baa laysku tarkiibiyey tarkiib masji ah oo labadii kelmadood la isku khalday oo kelmad keliya la yskaga dhigay xadra mowt macdii karibu baa ka mida ah. macdii karib waa nin magiciiya macdii karib waa calama awalan calamun calaa shaksin wa aaniyan waa murakab macdii iyo karib buu yuu ka kooban yahay tusaalayaasha halkan sheekha nasiyeenna labada sheekha nasiyeenna new york bay soo qaateen new york awalan waa calam calaa madiina mucayana waaniyan waa murakab new iyo york baa laysku daray new york waxa weeye waxaa ka mida calamka loo diidaya sarfiga waxaynu nidhi haddii uu mu'ana noqdo sida faatima iyo khadiija waa mamnuuc min asarfi waa kow haddii uu cajami noqdo sida ibraahim iyo ismaaciil waa mamnuuc min asarfi haddii uu calamkii murakab tarkiib basjiya noqdo sida xadar mowt iyo macdi karib waa mamnuuc min asarfi calamka afraad ee sarfiga loo diidaya waxa weeye ida kaanat fiihi ama ida kaana masiidan fiihi alifun wa nuun haddii lagu siyaadiyo alif iyo nuun lagu siyaadiyo oo akharka laga daro alif iyo nuun zaa'ida hadduu leeyahay oon kelmadda asalkaygii labadooda midka mid ka ah, tirsanayn labadaa xarf oo siyaada waa sida cumaan oo kale cumaan kelmadu waa aama asalkaygu cayn iyo ha iyo miimka we aama aliftii nuunta waa ku siyaado siyaadatu alif nuun buu leehay cafaan baa ka mida marka min alcifati laga keeno saasaana fiican alcifa qaar baa yidhi min alcufuuna haddii la ydhaa nuunku siyaado ma noqonayo min alcufuunati laakiin min alcifati markaad ka cayn iyo laba fa weeye kelmaddaa dhowrsoonnida marka cafaan aliftii nuunta waxay noqonaysaa siyaado waa waxaa maaragsa la marwaan waxaa la kirmaan magacyada noocaasa awalan waa inuu calam yahay waaniyan alif iyo nuun siyaadihii waa inay u dambayso mamnuuc min asarfi buu noqonaya cumaan ba kaaga filan ka shanaad waxa weeye ida kaana alcalamu calaa wasni اlficli calamku hadduu calaa wasni اlficli ku yimaado oo ficil isleegyihiin isaguna wuxuu noqonaya mamnuuc min asarfi axmed baa ka mida kaas axmed axmed axmed waa calam <clears throat> calamu calى shakhصi mucayan waa qof magicii ثaaniya waxa weeye wasnu ficil buu qabaa ama uu leeyahay wasnu اlficli lannahu ficil bay isleegyihiin xamid allaha xamid allaha waa ficil maadiya markaan mudaaric ka dhigo waa yaxmadu qofku markuu isagu iska hadlayo hamsu ku bilaabaya wuxuu odhanaya axmadu huwa yaxmad اllaha wa anta taxmad اllaha wa naxnu naxmad اllaha wa ana muxuu odhanaya wa ana axmad اllaha ilaahay baan mahadinaya axmadu oo ficila waxaan mahadinayaa iyo axmedu oo ismia oo nin magiciia labadii waa isku wasni way isleegyihiin siiqadoodii labadiiba waa axmedu iyo axmedu marka calamkaasi waxaa la odhanaya wasnu ficil buu qaba waxaa la mid ah axmed oo calam iyo wasnu ficli ku kulmeen marka yaziid loo bixiyo nin yaziid sida yaziid ibnu mucaawiya yaziidu oo ismia oo calama iyo waxa isleeg zaada oo ficil maadiya mudaariciisi yaziidu wayaziid اllah اladiina اhtadow huda wuxuu u siyaadinaya u beeranaya ilahay yaziidu isleegihin marka ismiga yaziidu wuxuu qabaaba la odhanaya wasnu lficli ficil bay isleegihin tashkuru haddii qof loo bixiya tashkuru n ficilkii shakra yashkuru isleekin wasnu ficil buu qaba haddii ay kulmaan calabnimada iyo wasnu ficli kulmaanna mamnuuc min asarfi buu noqonaya ka u dambeeye lixaad calamku waa lix qaybood buu qaybsamaya waxa weeye calamku markuu yahay calaa wasni fucal hadduu ku yimaado hadduu calamku la ekaado calaa wasni fucal saddex xaraf oo xarafka u horeeya gudan yahay ka labaadna kordhigan yahay fucal waa sida cumar cumar cumar saddex xarafuu ka kooban yahay waa calam saddex xarafuu ka kooban yahay xarafka u horeeya uu godan yahay o xarafka labaad ee ku xigaana uu kordhigan yahay cumar ka aakhirka lama xarakadiisa lagama hadlo leanno aakhirku waa maxalu takyiir watagayur maxalulicraab weeyaan halkii laga icraabiya weeyaanoo xarakadiisu maaha xaraka joogtaa waxay ku xidhan tahay jumlada meeshuu ka dhaco hadduu mubtada yahay waa la godi iyo faaciliya wixii lamida hadduu mafcuul noqdo waa la kordhigi haddii ma garanaysaa xarfujar soo galo waa la hoos dhigi akhirka icraabkiisa xarakadiisa laguma xisaabtan laakiin xarfaha kale isma bedelaan xarakadooda wixii akhirka ka horeeya cumar caynkaasi saasunbuu godnaanaya miimkaasina goor walba saasuu kordhignaanaya labadaa xarafee hore unbaa la ictibaarinaya calaa wasni fucal maxaa ka mida kuwa cumar laeg cumar maxaa laeg oo calam ah calam baa la doonaya wax magaca oo gaara cumar baa ka mida zuxal baa ka mida oo kowkaba jumax baa ka mida zufar baa ka mida mudar baa ka mida mudar mudar waayahay wahaakada kuwa noocaasa jumax ilaa afar iyo toban eray la gaarhsiiyo ayaa ku yimaada calaa wasni fucal oo cumar laeg cumar waayahay cadli baa loo yaqaana marka wasnigaa waxay naxwiyiintu u yaqaanaan cadli cadli baa ku jiraynaa cumar waxa kulmay calabnimo iyo cadli cadli macnaheedu waxa weeye waa la soo leexiyey waxaa laga soo duway markii hore caamir buu ahaa cumar asalka caamir buu ahaa markaasaa halkaa laga soo leexiyey oo cumar laga dhigay cadligaa duwidii asalkiisii laga keenay ee si kale loo dhigay ayaa cadli ladhaa cumar waxaa ku jira caalamnimo iyo iyo cadli baa loo yaqaan caalamnimo iyo cadli marka hubal la idhaahdo haabil buu ka yimid marka zuxal la idhaahdo zaaxil buu ka yimid marka mudar la idhaahdo maadir buu asalkiisii ahaa cadli baa lagu sameeyey taxwiil min siiqatin ilaa siiqatin ukhra calamku markaa calam oo dhani ma mamnuuc min asarfiba hadduu calamba yahay ismigu laa haddii uu lixdaa qaybood midkood yahay buu mamnuuc min asarfi calamku noqonaya muxamadu iminka waa calam waana masruuf waa la taweynaya maaha mamnuuc min asarfi maaha munصarif ama masruuf wey <clears throat> waayahay zaydun waa calam وmaعa dalika waa muنصarف calamoo dhani maaha mamnuuc min aلصarف calamka sarfiga loo diidaa waa lix qayboodoo keliya kow inuu mu'anaث yahay zaynab iyo sucaad iyo maryam iyo eh, faatima iyo khadiija iyo calamnimo iyo waxa ku kulmay taniiث waa yahay waxa la mida taniiثka ah raggii eh, mxuuha magacyada ragga ee ta'da leh sida mucaawiyaةu halabnim iyo tanii baa ku jira alxatu xamzatu eh, magacyadii ragga ee usaamatu magacyada ragga ee tada leh iyaguna taniikaasay soo galeen taniikaasay soo galeen alabnim iyo tanii baa ku jirta la odhanaya koloday ta leeyihin eh, markuu yahay calamku ta labaad markuu yahay ajami ibrahim iyo ismaaciil ta saddexaad markuu yahay murakab tarkiib masjia sida xadra mowt iyo macdi karima markuu alifiya nuun ziyaadaa leeyahay sida cumaan iyo marwaan iyo cafaan iyo marka uu tashanaad marka uu calaa wasni اlficli ku yimaado sida axmed iyo yaziid iyo yashkur iyo kuwa noocaas talixaada u dambaysana markuu calam iyo cadli calaa wasni fucal cumar markuu leegyahay oo la dhaa calam iyo cadli baa halkaa ku kun lixdaa shay mid ka midii hadday calamnimadii la kulmaan oo calabnimadii iyo lixdaa mid ka mid ihi taniifkii cujmadii tarkiibkii ziyaadatu alf wa nuunkii wasnu ficilkii iyo calaa wasni fucaltaa uu sheego cadli la dhaahdo lixdaa mid ka mid ihi hadday calabnimadii isku yimaadaan waxay noqonayaan ismigaasi wuxuu noqonayaa mamnuuc min asarf waxaana sarfiga loogu diiday labadaa cilo khadiija iminka markaa tiraado waa mamnuuc min asarf ma tanwiinin kartid waxaad odhanaysaa jaaءat khadiijatu marka la goday markii la goday wara'aytu khadiijata marka la kordhigayna mar keliya la kordhigaya lama tanwiinin karo lannu ismun mamnuucun min asarfi weeyaan laa yansarif ay laa yunawan wey lama tanwiiniyo mamnuuc min asarf mamnuuc min atanwiin jaaءat khadiijatu wara'aytu khadiijata wamarartu bikhadiijata lama odhan karo bikhadiijati lannahu aydan mamnuucu min aljari biاlkasrati kasrana laguma jeri karo lama tanwiinin karo kasrana laguma jeri karo waa mamnuucu min shayayn min atanwiin wa min aljari biاlkasra labada arrimood baa loo diidaya ha tanwiininin jaaءat faaطimatu wara'aytu faaطimata wamarartu bifaaطimata fatxa lagu jira yurfac bidama waa ism mufrado caadiya wayunsab biاlfatxa faaطima waa ism mufrada wayujaru biاlkasra halkii laga odhan lahaa maadaama uu mamnuuc min asarfi yahay wa min aljari biاlkasra yujaru biاlfatxa niyaabatan can اlkasra wuxuu yidhi alcalam اlmamnuuc min الصarfi alamila qara'at sucaadu sucaadu way akhriday sucaadu waa faacil marfuuc calaamatu rafci adamatu ظaahira weyaan laakiin lama tanweynin lannahu mamnuucu min asarfi sarfigu mamnuuc buu ka yahay haddii la jarayana nadartu ilaa haddaad tidhaahdo ilaa sucaada baad odhanaysa waxaad ku jaraysaa maxay fatxa ismun majruurun biilaa waa calaamatu jarri alfatxa labada arrimood baa loo diidaya atanwiin walkasra aljaru bilkasra qara'at sucaad way akhriday sucaad waa mamnuuc min asarfi laba cilaa ku jirta laba cilo oo sarfiga u diiday oo tanwiinta u diiday midee waa calamnimada haye maxaa u soo raaca sucaad waa calam taaniif baa usoo raaca waa sidaas muanah wey anaytu waxaan ammaanay calaa sucaada fiirso sucaada ismu majruur bicala wa calaamatu jari alfatxa niyaabatan can اlkasra liannahu ismun laa yansarif wاlmaanicu lahu min الصarfi cilataan farciyatan farciyatan wahuma alcalamiyaة والتacniiث alcalamiyaة والتacniiث zurtu london londana londana londana u xarakeeyba de london un bay dhahdaa london fadxaha dambe ma jire waxa weeye carabigu ka dhigo u xarakeeyo londana buu yidhi u fadxiyey london maa siyaartay waa mafcuulkii jaءa طaalibu ardagii baa yimiday min londona baan akhri lahayn londona haddii la xarakaynayo marka mintu waa xarfu jar londona buu isagu doonaya inuu fadxiyo yidhahdo london waa ismun majruurun bimin waa calaamat jari alfatxa markaa la dhahno londona haddii kale magacani waa cajamiyo maba xarakoobaya london wuu sukuunsan yahay asalkiisa sidiisaa loo akhriyo oo tidhaahdo dahabtu ilaa rooble dad rooblan utagale adhabtu ilaa rooble un bay noqonaysaa rooble ma bedeli karta adugu ma odhanaysa jaaa roob eh, rooblu walaqiitu roobla ma xarakayn karaysa ya waxay noqonaysaa un maogtahay adhabtu ilaa geedi un inaad tidhaahdo wara'aytu geedi isma bedelaya dan magacii saasuu cajami ku yahay ma xarakoobay kuwo lagu tasarufo cajamiga oo la xarakeeyey baa jira de sida ibraahim iyo ismaaciil oo kale oo la carabiyeeyey ya abraham iyo waxba iyaguba u akhriyaan ingiriiska iyo marka lagu akhriyay abraham iyo ya wax noocaasoo kalea laakiin marka arabi qaabkii carabiga loo yarakeysiiyey de ibraahimu baa laga dhigay markaasaa la xarakeeyey ibraahimu xataa af soomaaligeena ma xarakaysan ibraahim baynu odhanayna ibraahim soo maa ibraahin oo nuun u dambeeya nuun baan ka dhigayna nuunkuna mar walba wuu sukuunsan yahay af soomaaligii haddaad tiraa xarakee laakiin carabi ahaan kuwan loo isticmaala bay nagaga falan calaa kulli xaal london waa halam marka koowaad waana cajami halkaasoo kale waxaa ku fiicneed inay culimmadu geliyaan surtu ibraahiima saas uu idhaahdo wara'ytu ama walaqiitu ibraahiima ya wadahabtu ilaa ibraahiima sidaasoo kale dha ibraahim iyo ismaaciil soo qaatay waxaa ku jira london wakadalika ibraahimna waa la mide waa calam iyo maxaa ku jira iyo cujma cajaminimo shaahadna new york new york baan daawanay iyada lafteeda waxaad moodaa in noo xarakaynayo shaahadna new kitaabkaygana waa abu khalde niyuur halkaana rabu ku daray niyuur radaama yudin qoraya intaa new york qorin taasi mama jirto niyudu ra ma laha ingiriiska odayka garanaya niyu weyaan cusub yahay markaad leedahay niyu taasi ra kuma dhammaato yorktu laakiin ra bay leedahay ar bay leedahay york oo kale sideedii ar baa meesha ku jirta niyudiina waxaad moodaa inuu iyadna ra ku khatimay nr nr york <laughs> new york markaa laba kelmadood kina kala duwan kana laxni ugu daray waa laxni weyaan khaa madbaciya weyaan shaahadna new york markaa new york maxay ka kooban tahay horta calam ma tahay mise maaha waa calam waana murakab de ciddii luqataa garanaysa af ingiriiska new iyo waxa la isku daray laba kelmadood iyo york dahaba saayixu wuxuu tegey ninkii dalxiiska ahaa ilaa new york buu tegey new york new yorka dahaba saaixu ilaa new wuxuu doonaya inuu xarakay meel xarakoobaysa oo maaha calaa kulli xaal halkan oo kale waxay geliyaan macdii karib iyo xadra mowt ayay geliyaan haadihi xadra mowtu damaa lagu godaya lakiin lama tanwiininay lannahu mamnuuc min asarf wazurtu xadra mowta wadahabtu ilaa xadra mowta jaaءa macdii kareebu waraأaytu macdii kareeba wamarartu bimacdii kareeba sidaan leedha waa new york maxaa ku jira wakadalika macdii kareeba ee xadramoutna waa la maxaa ku jira calabnimo iyo iyo tarkiib tarkiibka masjid nooca la ydhaa wey ra'aytu cumaana washakartu licumaana cumaan maxaa ka manciyey tanwiinta iyo ma ladii manaca min asarf ma اladii manaca cuثmaana min aلصarf waxa weeye alcalamiya ziyaadaة alfonon marwan iyo kuwaasna wal jaءa axmedu acطaytu اlmukaafaata abaalmarin baan siiyey iyo jaysad baan siiyey liaxmeda maxaa u diiday axmed laba arrimood baa loo diiday atanwiin iyo aljaru biاlkasra ma اladii manaca axmed min aلصarf waxaa u diiday wasn اlficli calamnimo iyo axmed waa calam ficil wasnigiina wuu qabaa oo axmadu iyo ficil axmadu aa jira axmadu oo ismia ah iyo axmadu oo ficilaa jira wasnu ficil baa la dha kutubta eh, kulley waaweyn baa aad loogu sharaxay eh, maxaa loo odhan waayey kol hadday labadiiba isku wasniu yihiin ismigiina hadduu axmedun ku yimid ficilkiina uu axmed ku yimid maxaa loo leeyahay wasnu lficli oo loo odhan waaye wasnu lsmi idin labadiiba way ku kulmeen meesha marka wasnulficligaa asal u ah meesha markuu axmedoo ismi ah iyo axmedoo ficili isku yimaadaan waxa xoog badan axmedu oo ficila maxaa xoog badiyey siyaadada ku jirta axmedu markay ficilka tahay hamsada u horaysaa macnay leedaha xaraf isbabedela markaad adugu iska hadlaysa waxaad odhanaysaa ana axmedu ana axmedulaha naxnu haddaan ku bedelo ka hor hamsadii way isbedelaysa maxay noqonaysaa naxnu naxmed اllah huwa haddaan idhaahdo yaxmed اllah ya bay isku bedelaysa hiya haddaan idhaahdo taxmedu ta bay isku bedelaysa marka ana axmedu markaan idhahdo ana axmed اllah ficilka markaan ka hadlayo hamsadaasi macnay leedahay mutakalim bay kutusaysaa qofkii hadlayey markaanu ismiga u nimaadno aynu idhaahno haada ismuhu axmed aynu idhaahno jaaa axmedu aynu idhaahno dee axmedkaasi hamsadiisu macno ma laha ismigoo dhan kelmadoo dhan ubaa ninkaa magaciisii oo magaca laakiin hamsadaasi macno ay gaaray leedahay oo kutusaysa markay ismiga tahay ma jirto markay ficilka tahayna macnay leedahay kadalika yaziid markaa tira yaziidu markay yadu ficilka ku jirta macnay leedahay yaziidu tasiidu asiidu nasiidu macno way imanaysa markay ismiga ku jirtana waa bilaa macno waa qof magicii halkaay macnaha ku samaynayso ayaa asala halka xuruuftaa siyaadadu ay macno leedahay halkaasaa wasniga iskale marka wasn اficli saasaa loo ishtahara bicadlihi cumaru ishtahara wuxuu ku aanbaxay cumaro cumar bicadlihi cadaaladiisa iyo iqtadaytu bicumara cumar baan ku dayday marka halkaana cumar waa mamnuuc min asarfi lama tanweynin wakadalika waa mamnuuc min alkasra min aljari biاlkasra waa loo dilay bcumara ism majruur bilba <clears throat> wa calaamaة jarihi alfatxa niyaabatan can اlkasra lannahu ism mamnuuc min الصarfi wاlmaanicu lahu min الصarfi cilatani farciyatani wahuma alcalamiya wاlcadli waa sidaas alqawaacid yumnac اlcalamu min الصarfi calamka waxaa loo diidaa sarfiga sarfigaa loo diidaa tusaalayaasha waad arkaysaa siduu lixdii ugu qaybiyey labada miaale u horeysa waa taniikii labada ku xigaa waa cujmadii labada ku xigaa waa tarkiibkii labada ku xigaa waxa weeye ziyaadatu alf wanuun labada ku xigaa waa wasnu اlficli labada u dambeeyaana waa cadli labalaba tusaale ayuu mid walba kaa keenay lix weeye labayo toban tusaale ayuu ku siiyey marka alqawaacid waxa weye yumnac اlcalamu calamka waxaa loo deedaa min asarfi atamwiin baa loo deedaa wayujaru biاlfatxati fatxana waa lagu jaraa niyaabatan can اlkasr yani laba arrimood buu kugu baraarujinaya yumnac alcalam min asarfi oo atamwiina wakadalika aljaru bilkasrana waa loo deedaa yujaru bifatxa fatxa lagu jara niyaabatan can اlkasr ida kaana muanaan sida faatima iyo xamza إذا كان أعجميا sida إبراهيم iyo إسماعيل إذا كان مركبا تركيبا مسجيا sida معدي كرب iyo حضرموت إذا كان مزيدا فيه ألف والنون sida عثمان iyo مروان إذا كان على وزن فعل أحمد iyo يزيد إذا كان مذكرا markuu yahay مذكر ثuلاaثيا صد xرفa مضموم الأول xرفka u horeeya gudan yahay مفتوuxa ثانيka labaadna kordhigan yahay waa cمar buu sheegaya cadli baa loo يقaan see cadli u noqotay marka magaciibuu iska daayey maadaama aanu halkan sharixi karayn waxaa laga soo cadliyey meelhiblaaya laga keenay oo laga soo xawilay markaasa sidaa loo dhigay waataynu nidhi cumar iyo wixii lamida faacil baa laga keenay asalkiisu caamir buu ahaa bay yidhahdeen markaasaa cumar loo soo bedelay aلصifaة اlmamnuucaةu min الصarf halkaasi calamkii baynu kaga soo baxay lix xaaladood ayaa calamka laga manciyaa sarfiga aaado markuu muana yahay markuu maxay yahay markuu ajami yahay lidaasaa tirinaysa wax sifaana waa laga manciyaa sarfiga iyo aljaru bilkasra labada shay sifa aan calam ahayn laakiin sifa sifadu waad garanaysaan waa awiil markaan idhaahdo qasiir markaan wax sifee jamiil eh, mxuu ahaa eh, kabiir sagiir eh, xasanun qabiixun waxyaabaa noocaasa sifadii maaragta ama aduwal aclam akar ajmal afdal axsan sidaa idhaahdeen sifeeye kanaa ka fiican kanaa ka wanaagsan kanaa ka dheer sifadu taas ahayd sifadana saddex nooc ayaa loo diidaa sarfiga iyo aljaru bilkasra baa loo diidaa halkanuu inoogu qoraya wuxuu yidhi alamila alwaladu cadshaanu wiilkuu haraadan yahay saqaytu waladan waxaan waraabiyey wiil cadshaana haraadan laa tabkhal calaa cadshaana qof haraadan ha kaga bakaylin yani biihi halkaa waxaa ku jira cadshaan awalan marka horeyse cadshaan ma calanba mise waa sifo cadshaan meel magaceedi qof magaciiba mise waa sifo qof kastoo haraadan waxaa lagu tilmaamaya inuu cadshaan yahay lab kastoo haraadan nin kastoo caraadan waxaa laodhanaya haraadan waxaa laodhanaya maxay cadshaan baa laodhanaya duu haraadan yahay marka cadshaan waa sifo awalan calan maahay waa sifo intaa maxaa u dheer siyaadaةu alif wa nuun ficilku catishuha catisha aliftii nuuntu waa dheeraad waa ziyaado markaa sidii cuثmaan bay isku mid yihiin cuثmaan iyo cadshaan waxay ka siman yihiin labadaba waxaa ku jirta ziyaadaةu alif wa nuun laakiin midi waa calam markaad cuثmaan iyo marwaan iyo tidha waa calam cadshaan iyo shabcaan iyo rayaan iyo markaad tidhahdana waa صifa siyaadaةu alif waa awala aصifa waa صifo ziyaadaة alfanuna way ku jirta anta asbaqu minii adaa iga badaya <clears throat> ama iga horreeye lam yakun hayruka hayrka ama ahayn asbaqa minii kii iga horreeyey lastu mayhi biasbaqa kii ka badiyey ama ka horeeya min caliyin cali cali kama badi asbaq waa sabaqadii wuu badiyey asbaq ka horayn badan ama ka horeeya ka badiya sida afضal ka fiican ajmal ka qurux badan adwal ka dheer aqsar ka gaaban waa sifa iyadu oo isbarbardhig un la sameeyey kana sifadii ba nooca ma lagu marks kana kan ka qurux badan kana kan kan wanaagsan kana kan ka dheer sifa marka u horreysa ku jirta qofaad ku tilmaamaysaa inuu asbaq yahay inuu aclam yahay inuu ajhal yahay inuu afdal yahay inuu adwal yahay inuu aqsar yahay maxaa u dheer sifada wasnu ficil asbaq axmed oo kale leegta wصifa iyo wasnuficil baa ku jira waa mamnuuc min asarfi waqafa junuudun ciidama istaagay ciidamada oo maanaa labalaba ah taqaabaltu waxaan qaabilay maca junuudin ciidamo kuwaasoo maanaa labalabaa ah. jaءa alawlaadu caruurtii baa yimiday ulaaثa iyagoo saddex saddexa nadartu waxaan fiiriyey ilaa awlaada caruur kuwaasoo ulaaثan saddex saddexa ayaan fiiriyey maanaa iyo ulaaثa iyo rubaaca weyaan marka horeysa waa sifo awalan waxa lagu tilmaamaya inay labalabo u taagnaayeen inay labalabo u socdeen saddex saddex afar afar waa sifr wey waaya maxaa intaa dheer sifadaa maxaa u dheer waxa u dheer waxa weeyaan cadli baa la dhaa cadligii calamka cumar ahaa halkana tiraduu galaa tiradan marka laga asalkeygii laga soo duwo sidai asalkii loo yaqaanay marka laga soo leexiyo ee si kale loo dhigo iminka mahana waxaad doonaysaa laba labay ahaayeen dee laba carabiga maxaa lagu yidhaha inain baa la dhaha inain iyo inaan inayni inayni baad odhan lahayd jaauu inayni inayni wawaqafuu inayni inayni laba labay u joogsadeen markaasaa intoo inaynidii laga leexdo ayaa mahana la odhanaya saddex saddex halkaad ka odhan lahayd baad ulaa odhanaysaa halkaad ka odhan lahayd alaaan alaaan ama alaaatan alaatatan ulaaad odhanaysaa ruba aad odhanaysa waayahay manaa iyo ulaaثa iyo rubaaca waa mamnuuc min الصarfi maxaa loogu diiday aلصifa ku jirta awalan aلصifa haye iyo cadl saddexdaasaa sifada u badan saddexdaa arimood waana saddex hore aan u soo saddexdaasaa sifada la mancaya calamku lix buu maraya kuwana sifadu saddexdaa bay marta cadshaan oo siyaadaةu alf nuuna أصبق iyo أفضل iyo أجمل oo waسن فicla مثنى iyo ثuلاaثة oo cadliah cadli lixdii calamka markaynu tirinayna saddexdii ugu dambaysay weeyaan lixda calamka markaynu tirinayna halka qaacidada saddexda ugu dambaysa soo ma aragtaan saddexda ugu dambaysa waxay ahayd madku masiidan fiihi alif wanuun yahay ida kaana calaa wasni ficli ida kaana yani mudakaran halkaa unbaa cadli sifadu magacun baa la qaadanaya taas cumar calamku sifaynaya markaas cadlidaa la qaadanaya cadli cumar cadli baa ku jira mathna iyo ulaaثi iyo rubaacna maxaa ku jira cadli baa ku jira saddexdaa sifee u dambaysay ayaa la manacsa ama tan u dambaysa dakhala madrasata madrasada waxaa soo galay banaatun ukharu gabdho kale marartu waxaan soo maray bibanaatin gabdho ukhara kale iyadana cadli baa ku jira waa kelmad keliya oo gaar iyado cadli baa ku jira ayay iyadana yidhahdeenoo halkee laga soo cadliyey hadduu cadli ku jiro waxaa laga soo cadliyay iyadoo al leh alukar iyadoo al alqaacida wuxuu yidhi tumnacu sifatu sifadana waxaa loo diidaa min asarfi watujaru waxaana lagu jaraa bilfatxati niyaabatan can alkasra ida kaana calaa wasni faclaan markay calaa wasni faclaan ku timaado calamka markii la marayey wuxuu yidhi ida kaana masiidan fiihi alif wanuunu buri laakiin sifadu way ka yar duwantao wasnigaa xataa la cayimaya faclaan waa inay leegta calamka shardi ma ahayn inay faclaan noqoto faclaan iyo fuclaan iyo ficlaan intuba calabku way marcinayiin kol hadduu ziyaadatu alf wanuun la leeyahay laakiin sifadu calaa wasni faclaan cadshaan shabcaan jawcaan waa inay sidaa tahay idaa kaanat calaa wasni afcal waa wasnu ficilki wasnu ficilkiina isagana wasni gaara la shardaya sifada afcal waa inuu leekaado aطwal aqsar akbar asqar ajmal axsan aqbax waa inuu afcal leegyahay fii uxaada wamawxada kow kow ilaa cushaara wamacshara toban toban ka bilow buu ku leeyahay uxaada wamawxad hunaa'a wamahna hulaaثa wamahlatث rubaaca wamarbac khumaasa wamakhmas sudaasa wamasdas subaaca wamasbac humaana wamathman tusaaca wamasac ushaara wamacshar cadli baa intaaba ku jira jaauu uxaada uxaada baad odhansa jaauu uxaada mar keliya mar keliya jaauu uxaada uxaadadaasa waxay u dhigantaa waaxidan waaxidan od laba jeer ku celiso wa fii kalimati okar iyo kelimada okar iyaduna cadli un baa ku jira iyadoo alle asalku wuxuu ahaa alukar inay noqoto iyadoo alleh ayaa laga soo cadliyay waayahay almamnuuc min asarfi lisiiqati muntaha aljumuuca oo alif ta'niif siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ta'niifka iyo qaybta dambe oo aljaru eh, labada qaybood ee noo hadhay marka darsiga dambe aynu israacinayna insha allahu tacaala sala allah waslama cala sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin